baray fasalkaas ayaan ku jirnay fasalka marka muhiimad weyn ayuu leeyahay inaad sidaas u fahamto fasalka waxaa lagu naqdinaya oo lagula dagaalamaa waxay tahay qur-aanka ahlu sunnuhu waxay leeyihiin waxaa waajib ah in loo raaco sidii ay saxaabadu u fahmeen oo nabiga uga barteen oo saxaabadana ay taabiciyaalka u bareen taabiciyaalkuna taabici taabici ay u bareen marka aayaadka qur-aanka ah laba qaybood ay markaas noqonayaan tafsiirkaas mid ay yidhaahdeen lafdigan sidaasaa loola jeedaa waa caddahay markaas iyo mid oo macnaheedu daahir yahay oo ay inta daahirka akriyeen wax ka bedelan aysan ku sheegin ee sidaas ay u rumeeyeen labadaasay noqoneen waxaa dhacaya marka aakiru mutaakhiriinta dhexdoodii waxaa dhacay firaqii munxarifiinta ah oo ahlbidcu markay soo baxeen inay aayadihii saxaabadu iyo taabiciyaalka oo ardadoodiia ay fasireen oo macno ku fasireen ay yidhaahdaan macnahaasu sawaab ma ahane sidaana sawaab sidaana sawaab ama aayad daahirkeeda nabigu akriyey sala allahu calayh wasalam ousan macnaha daahirka wax ka khilaafsan sheegin saxaabaduna daahirkaas u akriyeen taabiciyaalkuna daahirkaas u akriyeen wax ka bedelanna aysan sheegin ayay waxay leeyihiin daahirku maqsuud ma ahan ah, wadaahiru mutabaadiru minha laysa maqsuudan ay leeyihin ah, bal waxay leeyihiin walxaqiiqa ay leeyihin waxaaba dhab ahay leeyihiin ana daahira mutabaadira minhaa laysa bimaqsuud aayaddan macnaha daahirka ah ee ka soo degdegaya maqsuud maaha macno kalaa loola jeeda waana saas iyo saas ay marka haddaad ogaato in nabiga sala allahu calayhi wasalam uu u fasiray qur-aanka saxaabada saxaabadiina ay u fasireen taabiciyaalka taabiciyaalkiina ay u fasireen taabici taabici qofkii marka macnahay aayadda ku sheegeen macnaan ahayn ku sheega macnahaasuna uu khilaafsan yahay macnaan ahaynay sheegeen marka lagu leeyaha macnaan ahayn oo khilaafsana ula jeednaa macnahay sheegeen macno aan ahayn laakiin aan khilaafsanayna waafaqaya hadduu la sheego waa sax taas waa sax oo macnahay sheegeenna waa sax mid kastoo waafaqaana waa sax laakiin macnahay sheegeen mid khilaafsan markay sheegaan markaad baabkan fahamto waxaad leedahay qur-aanka sidaanaa saxaabadii u fasireen ama taabiciyaalkii o ardadii saxaabada qaba ah. idinkana macnahan khilaafsanaad u fasirteen mar haddii khilaafkan aan ka hadlaynaa waa khilaaf aan iswaafaqsanayn oo iska soo hor jeeda haddaba ola marka mid waa laazim inaad nidhaahno saxaabadiyaa waafaqday ilaa iyagaa nabiga ka bartay oo qowlkaasaa xaqa wixii khilaafsanana waa baatil iyo inaan idhaahno saxaabadii macnihii aayada ma waafaqina waa gafeen qowlka muta'akhiriinta gabaalka ka yimid aana xaqiiho waafaqay labadaas wax ka dhexeeya mar hadday iskhilaafaan haye labadaas marka ma laysku shakisii kara midka xaqa ah ma lagu shaki karaa maya ma dhici karta in lagu shakiyo mar haddaysa iswaafaqayni ay iska hor imaanayaan labadii macno waxaa qofka ahlu sunnaha qadcinaa waxa weeyaan in macnihii saxaabada taabiciyaalka taabici taabici ay u fahmeen uu xaqi yahay oo aysan dhici karin intaasu inta gafeen in kuwii ka dambeeyey waafaqeen ma dhici karto macnaha khilaafoo ka dambeeyana u baadini marka baabkan waa inaad fahamtaa ujeedada dhan ee baabkan wuxuu yahay aayadda qur-aan markaad hadhow u tagto waxaa lagu leeyahay sidaasay ku fasireen salafkii hebel hebeloo saxaabi yaa ku fasiray hebel hebelada taabiciyaa ku fasiray hebel hebelada taabici taabiciyaa ku fasiray hebel hebel mutaakiriintuna saasay ku fasireen baabkana baa taqaan marka ku shaki mayd mar haddii lagu yidhi dhihi maydid kaa sax dhihi mayd kaa saxa mar haddii lagu yidhi baabkan aayaddan hebel oo saxaabiya hebel oo taabici ah hebel oo taabici taabici ah, ah sidaan ku fasiray aa lagu uma baahnid inuu yidhahdo qowlka mutaakiriintuna waa baatil maba u baahnid haddaad baabkaan fahamtay maxaa ah. yh waxaad fahamtay qur-aanka in macnihiisa nabigu caddeeyey sala allahu calay wasalam oo saxaabadu macnaha ay qur ku fasirayaan nabigay ka barteen sala allahu calay wasalam taabiciyaalkuna waxay ku fasirayaan macnahay ka barteen saxaabada ah, saxaabada waxay ka barteen way jiraan aayado taabiciyaalku ay ku ijtihaadaan oo ay ijtihaad ku fasiraan way jiraan waana casharkeenna ay noogu jirta laakiin ayadaas laftirkeedana ijtihaad waafaqsan weeye tafsiirkii saxaabada ee mid khilaafsan ma marka baabkan macnaha la raba inaad ka fahamto kaas weeye afar shay ayuu marka u daliishaday shiiku in saxaabada nabiga ay ka barteen qur oo nabigu quraanka aanka macnihiisa saxaabada baray afar shay u daliishaday kan horeeya aayaadka qur u daliishaday oo aayadii uu ku bilaabay oo ah waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh nabiga ilaahay baaba wadiifadan u xil saarayba inuu qur-aanka u caddeeyo dadka aayaddaas iyo aayadaha ku macnaa waa u dariishana labo wuxuu kaloo u dariishaday saxaabadu dadaalka ay ku dadaali jireen qur-aanka macnihiisa inay bara jireen oo toban aayadood markay akhristaan ee lafdiga bartaan kama gudbi jirin ilaa ay macnaha bartaan kuna camal falaan ilaa ay macnaha bataan kuna camal falan kama gudbi jiro ciday ka maran jireen yaa waay marka saxaabadu waxay ka dareemayeen macallinka koobaad ka maran nabi maxamed sala allahu alay wasalam dhexdoodana way isku darsay jireen dhexdoodana way isku darsay jireen saddex qaad ama afar qaad ayaa qur-aanka tafsiirkiisu u dhacay waktigii nabiga in nabigu kuwa bilaabo sala allahu calayh oo uu toos waxa weyaan ayagoonba weydiin u fasiro sida xadiidka saxiixa ee nabiga sala allahu alay waslam u yidhi hayr almaqduubu calayhim alyahuud uy qolada ilaahay u carooday ee salaad kasta aad leedahay ilaah waxaan kaa magan galay dariiqii maqduubi calayhim waa yahuuda iyagoo cilmi lahay ilaahay caasiye waladaaliinana annasaara waa kristanka iyo nasaarada nimanka la yidhaahdo saas marmar uu fasiray marna waxa weya sida xadiiskii bukhaari utusayo nabiga ayagaa weydiinaya ka darseeyaan qur-aanka ayay aayada ka ishkaal gashay nabiga weydiinayeen sal allahu alay wasalam sidii markay soo degtoo kale aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmi ulaaika lahum lmnu wahum muhtaduun ila wuxuu yidhi dadka xaqa rumeeyey aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmi iimaankoodana aan dulmi ku darin ulaaika lahum lmnu dadkaasaa nabadgelyo iska leh adduunka inay nabad galaan aakhirana ay nabad galaan dadkaasa iskale adduunka meesha tawxiidku ku bato nabadgelyadaa ku badanta meesha shirkigu ku batana fitantaa ku badanta inay adduun iyo aakhiraba dadkaasaa nabadgelyo iskale hanuunka adduunka inay ku hanuunaano dariiqa xaqaa waafaqaan dadkaasa iskale aakhiro inay jannadooda gartaan oo gurigay jannada gartaan ay ku hanuunaana dadkaasa iskale marka ilahay wuxuu u ballan qaaday dadkaan iimaanka dulmi ku darin dulmina fiiri aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulmin ulmin biulmin waxa weeyaan dulmiga waa lafdigan waa nakir waa mulaq marka dulmiga waxaa soo gelaya shirkiga waxaa soo gelaya muxaramaadka lagu dhaco waxaa soo gelaya waxa weeyaan waajibaadka laga tago waxaa soo gelaya dadka la hantidooda la dhaco ama naftooda la dilo ama cirdigooda sharaftooda wax laga sheego dhammaan waa dulmi ila waa mulaqe ah. ya aladiina aamanuu walam yalbisu iimaanahum biulm ya waxa weeye lafdigii marka dulmigii oo dhan ayaa soo gelaya dulmigii oo dhan ayaa soo galay mar hadduu soo galay marka dulmigii oo dhan dulmigii oo dhan uu soo galay waxay yidhaahdeen saxaabadu ayunaa lam yadlim nafsah war qofka naga midaho naftiisa dulminu waa kee ilaa dulmigii waa fara ay yah ayu dembi waa dulmi saddex dulmigu uqaybsamaa shirkigu waa dulmi waa dembiga ugu weyn waxa weeyaan dad dulmiga ku xigana waa dadka naftooda iyo maalkooda in la dilo ama la dhaco waa dulmiga labaada ku xiga dulmiga saddexaad waa dembiga qofka iyo addoonka ka dhexeeya sidaasayna u kala weyn marka qofka ugu yaran xoogaa dembiga ka dhacay oo asagii alla ka dhexeeya marka waxay yidhahdeen see marka qof nabadgelaya marka nabadgelya ayaddii kama muuqata inaan nabadgelaynin markaasaa nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam laysa kamaa taquuluun ma ahan sida aad u fahmaydaan ayad ir dulmiga la sheegayo saaad u fahmaydaan ma ahan ayu dulmin ma ahan ee waxa weeye dulmiga waxaa loola jeedaa bishirkin markaasuu nabig alam tasmacuu ilaa qawli luqmaan libnihi miyaadnaan maqal luqmaan alxakiim wiilkiisii hadalkii uu ku yidhi ina shirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn waa gardarro weyn ilaa dulmi waxaa la ihahdaa shayga in la dhigo meeshuu xaq u lahaa meelaan ahayn qofka mushrigaanna xaqi alla lahaayuu addoon siinaya gardarro weyn weeye marka aayaddaas dulmiga alla ku sheega weeye dulmiga aayaddan ka digayda ee dulmigii kale qofku inuu ku dhacadhacdo haddana ilahay nabadgelsho iska cafiyo maxaa dulmigaas weyn oo shirkiga ah ilaahay ma daayo kaas ah, in allaha laa yakfiru an yushraka bih ilaahay sinnaba kuma dhaafo haddii shirki loo sameeyo waa inuu ka abaalmariya qofkaas ah, wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii laakiin shirkiga ka sokeeya qofku doono u dhaafa marka dadka shirkiga ku dhacay iyagu nabadgelye shaqo kuma leh si ka toobadkelinoo ku dhintaan waxay leeyihiin naar ilahay inuu ku abaalmariyo mana dhici karto inay seegaan oo ilahay inuu cafiyaa ma dhici karto allaan diiday isagaa yidhi maba dhaafaba anugu laakiin dulmiga kale fa huwa taxta mashii'at illaahi ilaahay mashiiadiisuu ku hoos jiraa in shaaa afara lah hadduu doono wa iskaga dhaafi wa in shaaa cadaba hadduu doonana waa cadaabi marka aayadan dulmiga ay leedahay qofku waa inuu kaas hadduusan ku dhicin amni waa helaa waa shirkiga waa shirkiga markaasay qaboobeen marka saasoo kalena waa u weydii jireen macnaha kale saddexaad oo ay ku fahmi jireen tafsiirka ayaga dhexdooda way isku darsay jireen bacdigood bacdi kale waa u darsan jireen midka afraad axaadiidta nabiga cumuum ahaan ayadoo aayad lafdigeed fasirayn qur-aankay tafsiir u tahay oo waxa weeyaan aayad xukun ay ka hadashay xadiid ku soo aroori markaasuu faahfaahin xukun ay qayday xukun aayadu ay ilaaqduu qaydi xukun aayadu waxa weeyaan ay cumuum ku sheegtayuu khasisin waxa weeyaan axaadiistoo dhanna sharax guuday u tahay qur marka afarta tafsiirba waa ku imaanaya inuu toos nabigu u fasiro ayadoonba la weydiin in ishkaal inta saxaabada aayaddu ka gelido ula laabta nabiga uu caddeeyo inay ayaga dhexdooda waxa weyaan isku fasiraan macnaha daahirka oo waxa weeyaan aayadu ay leedahay ila luqadoodii kusoo degay iyo waxa weyan axaadiista guud oo nabiga oo aayad gooniya waxa weyaan lafdiga iyadoon tarjamayn macnihii aayadu ka hadashaa xadiiskaanuna ka hadli markaasuu macno guudoo mujmala ayaa aaya u sheegtay waa tafsiilina xadiiska macno caamaha ay u sheegtay waa khasisin macno mulaqa ayay aayadu sheegtay waa qeydin xadiisku marka intuba waa wada kulligood sharxay u yihiin marka dhammaan qur-aanka nabigay ka barteen saxaabadu macnihiisa marka saddexdaas afartaas macnoo saddex nabiga loogu laabanayo midkay dhexdeeda iskula iskala baranayeen marka lagu daro afara isku noqon afartaas qaybood marka laga fiiriyo qur-aankoo dhan ayay macnihiisa ka barteen mana ku jiro qur-aanka kariimka aayad macnaheeda ay ka jaahil ahaayeen oysan garayn oo cid ka dambayda garatay wax jira maaha waqad qaala wuxuu yidhi abu cabdiraxmaan asulami cabdulaahi bnu xabiib xadaanaa waxaa noo warramay inuu yidhi aladiina kuwii kaanu ahaayeen yuqri'uunanaa kuwa noo akriya alqur'aana qur-aanka kuwii qur-aankana bari jiray kuwaasaa noo warrameen wadaalika waa taabici weeye asagu marka saxaabadii weeye kuwa qur-aanka bari jiray ka cumaan ibnu cafaan weeye kuyihi kuwana beri jiray waa kaas inuu taabiciyo ka cumaan kaanuu waxay ahaayeen idaa tacalamuu markay ka bartaan min annabiyi nabiga sala allahu calayh wasalam cashra aayaatin toban aayadood lam yujaawizuuhaa kama gudbi jirin xataa yatacalamuu ilaa ay ka bartaan maa fiihaa waxa tobanka aayadood ku sugan oo min alcilmi cilmi ah iyo walcamali camal qaaluu waxay dhahdeen saxaabadu fatacallamna alqur'aana qur-aanka lafdigiisa waa barannay oo waa akrinay waalcilma qur-aanka macnihiisa waa barannay walcamala ku dhaqmidiina waa baranay jamiican xaalo ay saddexdu isla dhan yihiin saddexdaba waa isku qaadana saddexdaba waa isku qaadan isku mar aan isku qaadan jirno isku mar aan isku qaadan jirno ee inta lafdiga baranno macnaha mar margooni uma soo jeesan jirin saasay leeyihin saxaabadu waana sida ugu wanaagsan marka taas wuxuu daliishan marka aayadii hore daliilay ahayd inay nabiga ka barteen oo ilaahay baa nabiga u xil saaray in qur u caddeeyo tanuna dliil kaleto wey saxaabadu dadaalkooda ay ku dadaali jireenna waa dliilka labaad laba dliiloo kaletuu keeni doona oo ayadana tusaya qur-aanka macaanidiisa nabigu inuu dadka u cadeeyey wuxuu yidhi marka aarkana waa sheegnay alaan sheegnay axmed ibn xambal iyo dabrani ayaa wariyeen axmed ibn xambal musnadkiisu ku wariyey dabranina ibnu jariir dabrn w eh, abryan ibnu jariir dabryan ula jeeda ah, ibnu jariir dabri wey dabrani maahane ibnu jariir abarina waa wariyey muqadimatu tafsiirka ayuu ku wariyey waana aar haabit oo sugan welihadaa saas daraaddeed uu yidhi shiiku kaanuu saxaabadu waxay ahaayeen yabqawna kuwa ku baaqi noqda muddatan muddo dheer fii xifdi suurati suuradda xifdigeeda muddo dheer ayay suurad xifdinteed ku baaqi noqon jireen oo annaga aan dhacno intaasoo eh, jus inaan xifdinno ka ayay iyagu ku baaqi noqonayeen maxaa waxaan anagu doonayno aan reebayno iyo waxay doonaya inaan islahayn annaga lafdigan shaladigan sima ah, markay gartaan waxa weeyaan inay gartaan waxay aayaddan sheegaydo khabraydo akhbaarta naga qarsoon oo ay waajibka tahay in la caqiideeyo inay gartaan aayadan waxay amraydo amar ah oo ay si ay u fartoomaan inay gartaan aayaddan waxay ka reebaydo si ay uga haraan sidaasay doonayeen cabdulahi bn cumara waqtigiisii fiili taabiciyaalku wuxuu ku lahaa waxaan arki jiray yii annaga qof naga mid ah iimaankuu fahmi jiray aayadda intuusan lafdiga xifdin wuxuu ka rumayna ayuu fahmi jiray horta markaasuu xifdi jiray markaasuu qur-aanka wuxuu gara jiray asagoo waxa weeye yaqaana aayaddu waxay amraydo waxa ay nahyinaydo meesha ay waajibka tahay xuduudda ay waajibka tahay in la istaago laga gudbin annagoo garanayna laakiin maanta waxaan arkaa huu dad qur-aanka qaadana lafdigooda iimaankiina aan hayn oo macnaha aayadan tafaasiishii ay sheegaydo iimaanka aan hayn aan garanayn aayadu waxay amrayso aan garanayn aayaddu waxay nahyinayso wallahi taasaan arkaa hule xaakima mustadraka ku wariyey waana sanad saxiixa sharaxa oo dayaarkana wuu qoraya mustadraga ayuu ku wariyey xaafi xaafidu dahabina wuu saxiix marka saxaabadu muddo dheer ayay qur-aanka barashadiisa ku baaqi noqon jireen walihaada sidaas daraaddeed kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yabqowna kuwa ku baaqi noqda yabqowna muddatan muddo fii xifdi suurati suuradda xifdigeeda wa qaala anas ibnu maalik wuxuu yidhi nusqooyinka gabola hadalkaas anas ibnu maalik ayaysan halkan ku qornaynoo meel danbay ugu imaaneen oo aayadaha qur-aanka oo soo socda dhexdooda hadalkaas ugu jira nusqooyinka gabal laakiin nusqadan muxaqaqada oo waxa weeyaan uu sharxay doctor musaacid ibnu sulaymaan ibnu naasir addayaar waana nusqada sharxa waafigaana leh waxa weeyaan taxqiiq fiicanna lehe waxa weeyaan nusqadaa sidaana ugu yaalla kitaabkan wuxuu kaloo ku daabacan yahay fataawaha majmuuculfataawaha waa ku jira kitaabkan waa ku dhex jira kitaabka weynu majmuuculfataawaha oo soddon iyo toddobada mujallaa waa ku dhex jira kitaabkan sidaan aan hadda u aqraayayna oo afarkaan halkaana ku yaalla sidaasoo kaleeto waxa weeyaan nusqada sharaxa cuthaymiin nusqada ay daabacday muasasa sheekh maxamed ibn saalex cuthaymiinna sidaana aarka ugu yaallaa saddexda nusqada marka laakiin nusqooyinka gobol meel dambay gelinayaan aarkan wa qaala anas ibnu maalik wuxuu yidhi kaana rajulu nin wuxuu ahaa macnaha qofka naga mida weeye nin iyo dumar wuxuu raba ahaado idaa qara'a albaqara suuratulbaqara markuu akriyo macnaha markuu barto weeye qaraan bimacnaa xafida loola jeeda hadeer idaa qaraa albaqara baqara markuu akriyo macnaha markuu xifdiyo wa aala cimraan aala cimraanna uu xifdiyo jalla waa ku weynaa jiray fii acyunina indhehena indheheenna waa ku weynaa jiray macnaha saara rajulan mucadaman nin agt nin weyn u agteenna ka ahaa jiray maxaa yaele agtiisa cilmi weyn a yaalla culimmadana agtooda way ku weyneed suuratulbaqara iyo alcimraan hadda qur-aanka wax kale kama yaqaan labadaas ninka barta nin weyn oo culummahan u niqiinuy anaga agtayna nin qof la qadariyo oo culmaa ayuu ahaa maxaa yeelay annaga waxa weya xataa shiika tafsiirka akhraya qur dhan intuu macno ka yaqaan waxaa dhacda asagu baqara iyo alcimraan ka badan inuu ka fahmaayo saxaabigaas baqara iyo alcimraan kaliya macnaha uu ka fahmaayo waxaa dhacda annaga shiikeena tafsiirka akhraya inuusan ka fahmin saasaa dhici karta waan koran soo jeedid macno rasmiyay ka fahmaayeen oo akhbaarta iyo nawaahida iyo awaamirtay si sax wax uga fahmaayo marka min weyn uu agteenna ka ahayo oo mucadam ah la qadariyo oo ila cilmi buu haya cilmigana waa la qadariyaa eh, aarkaasna imaam axmed aa musnadkiisa ku wariyey shucayb arnaa u oo taxqiijiye wuxuu yidhi sanadku waa saxiix calaa shardi shayqe eh, aarkaas wa qaama ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar wuxuu ku nagaaday calaa xifdi lbaqara suuratulbaqara xifdinteeda ciddata siniina dhowr sano uu suuratulbaqara kaliya xifdinay annaga meeqaa carruurta noogu xifdidaa saddex sano laba sano iyo bar aaba lagu xifdiya qur-aanka dhanba baqara maaha yaa xifdi badanaa is leeda cabdullahi ibn cumar iyo carruurteena wax la isku shabayo wax shaqa isku le maaha ya laakiin musiibadu waxa weya isku dan isku waxbaana aanba waxa iyagu ay doonayaan waxay tahay qur-aankan ujeeddadii ilaahay usoo dejiyey oo ah inay gartaan waxa allah raalli si ay ugu dhaqmaan inay gartaan waxa ilaahay neceb si ay uga fogaadaan taasay iyagu doonayaan annagana waxa weyaan kitaabka musxafkiisa aakhirka mar ituswey shab shab shab shab shab ah, markaasu le anugu wa halkii saacaan saddex saddex suac la akriya wax weyn ma akriyo toban juz aan ka tuuraa iyo xoogaa saddex halkii saac ule mm, xaddaa la akrida saddex saac qur-aanka dhan ku akriyo alade marka wa mm, taasu dan ma mm, maqsadka ilahay qur-aanka usoo dejiyeyba taasu maha haddii saas loogu talagalay shab shab shab shab musxafka aakhirkiisa in laga gaaro haddii loogu talagalay saddex iyo labaatan sano waxa weeyaan qur ma iska soo dabadegi leh ah, hal habeeraa soo dejila maxaa loo soo dejiyey tartiib tartiib ah, maxaa loogu soo dejiyey waxaa loogu soo dejiyey quluubta inuu ku sugnaado aayadu soo degto macnaheeda la fahmo marka lagu dhaqmo la garto aayaddaasoo sugnaatay midda kale soo degto maqsadka saasaa loogu talagala saasaa loogu talagalay marka dhowr sano wa cabdullahi bn cumar qiila waxaa ihi amaaniya siniina sideed sano wey suurat lbaqara bis intuu bareenaya cabdullahi bn cumar akhbaarteeda axkaamteeda nawaahideeda waxaa ku jira dakarahu aarkaas waxaa sheegay ibn mali imaam maaliga muwadaa ku sheegay kitaabu lqur'aan baabu maa jaa fi lqur'aan ayuu ku sheegay laakiin sanad kuma sheegino balaaq ayuu ku sheegay saasaana soo gaartay buu iska yidhi sanad ma laha kuma sheegin muwada wadalika arrinkaas haddana daliil kaleeto marka wuxuu kaloo u daliishanaa qur'aanka alfaada kaliya in la akriyo uma soo dejiyo ee wuxuu soo dejiyey macnaha in la fiiriyo fiiri taasoo dana u dariishana saas darteeda macnihii loo soo dejiyey cidda ugu xaqnimo badan ee macnahaas garatay dadkana garan siiday waa nabiga sala allahu alay wasalam tiiyu haddana dariishana wuxuu yidhi wadaalika arrinkaasuna haabitun waa sugnaaday dhe ana allaha liana allaha maxaa yeele alle tacaalaa waa sarreeyaaha qaala wuxuu yidhi kitaabun anzalnaahu haadaa kanu kitaabun waa kitaab kitaabkaasu anzalnaahu aan soo dejinay ilayka adiga xaggaaga nabiga suban u soo dejinay kitaabkaasoo mubaarakun la barakeeyo khayraad fara badan ay ku jiraan khayraad fara badan ayaa ka dhex buuxa maxaa loo soo dejiyey cilad ciladii loo soo dejiyey ama xikmadiiya ilahay loo sheegaa liyadabbaruu inay fiirfiiriyaan daraaddeed aayaati aayadihiisa waliyatadakara ulul albaab horta waxaa loo soo dejiyey dadku inay qur-aankaa fiiriyaan macnihiisa haa qur sheegi muxuu amri muxuu reebi marka la garto dadkii fiirfiriyey kuwada hanuuni maayaan waliyatadakara ululalbaab dadka caqliga nadiifkaa leh dadkaas inay ku waansamaan hayla caqli maxaa la yidhahdaa caqli la yidhahdaa wixii aad dhibkana uga fogaato wanaaggana ku kasbato soo ma caqligu waa kaas la yidhahdaa waxa aad dhibka uga cararto oo isleeda waxaana waa dhib inaad garato qofka hadduu sawir yahay dabka xataa kama leexan kara soo oo iskaga dhaxa ila dhibba ma yaqaan caqli male caqli waxa lana wixii aad dhibka uga cararto waxa wanaagana ku qabsato haddaba dhib yaa ugu weyn naara u weyn nacuudu billahi minha cadaabka ilahay iyo caradiisa weyn maxaana khayr u weyn ilaahay raallahashadiisa iyo jannada soo marka caqliga nadiifka dadkalu waa dadka garta cadaabka ka carab ah, caqliga nadiifka dadkalu waa dadka garta raallahaanshaha ilahay iyo jannada ilahay u carara marka ku waansama qur-aanka loo soo dejiyey mar haddii sidaas loo soo dejiyey nabigu sal allahu alayh macnahaas wuu baray saxaabada marka macnahaas wuu baray saxaabada oo qur macnihiisa inay ku tadaburaan wa qaala tacaala ilah wuxuu kaluu ku yidhi aayad kale afalaa yatadabbaruuna alqur'aan war qur-aanka miyaysan fiirfiirinayn qur-aanka miyaysan fiirfiirayn suurat nisa iyo laba aayadooda kula jirta oo sidaas afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayr illahi lawajaduu fi ikhtilaafan kaiira nisa afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha mase quluubta waxaa ku dhegan qunfulladeedii saasaa laleeya ma quluubta qunfulladeedii miyaa la saaray mise qur-aanka mawaysa fiirfiray marka waxa way qofka labada sax kama dhexeeyaan inuu yahay qof qalbigiisa la qunfuray oy u dhammaatay iyo inuu qur-aankan fiiriyo marka qur-aanka waxa weya ilahay wuu ku eedayna wuu ku eedaynaa gaaladii qur-aanka fiiri diiday marka qur-aanka waxaa loo soo dejiyey maaha alfaad la iska akriyo taas ilaahay gaaladii wuu ku ceebeeyey ee waxaa loo soo dejiyey in la fiirfiriyo macnihiisa wa qaala ilaah wuxuu yidhi afalam yadabbaruu qowl war qowlka waa qur-aanka qowlkan fiirfiirin am jaahum lam yati aabahum lawaliin wuxuu yidhi shiiku qur-aankii maadaama ilaahay uu ku dhaleeceeyo ku eedeeyey dadkii aan fiirin wa tadabburu lkalaami kalaamka fiirfiirintiisa biduuni fahmi macnaahu biduuni fahmi macaaniihi de macaanidiisa iyadoon la fahmin la fiirfiiriyo laa yumkinu suurtagal maahan qofaan hal xaraf qur-aanka macnihiis ma ku tadaburi kara ma fiiraha wa ka fiirina wax uga soo baxay ma la dusha ku fiiriyo fiirfiirinta la sheegayaa ma ahan isha waa inaad aayadda maskaxda ku dhaqaajido aayaddan macnaheeda inaad maskaxda ku dhaqaajido wey marka waxaa fiirfiiri karo maskaxda wax ku rogrogi karo qof macnihii garana ee qofka lafdiga yaqaan macno ma yaqaano wax uu ka fiiriyo male waa ku daalaan Ah, ila waxba uga soo bixi marka mar haddii laydhi in la fiirfiiriyaa la rabaa oo kuwii fiirfiiridiida lagu eedeeyey waxaa qur loo soo dejiyay macnihiisa in la garto saasaa loo soo dejiyey marka macnihii maqsadkii loo soo dejiyeyna waa midka nabiga la amray inuu ummadda gaarsiiyo salawaatu llahi wasalaamu calayh wa tadabburu lkalaami kalaam in la fiirfiiriyo biduuni fahmi macaaniihi macaanidiisa iyadoon la fahmin laa yumkinu suurtagal ma wakadalika sidaasoo kaleeto meeshaasay ku qorayaan nusqooyinka gobalmad qowlkii oo anas ibnu maalik laakiin xaquu iska leeyahay wakadalika sidaasoo kale qaala tacala ilah wuxuu yidhi innaa annaga anzalnaahu qur'aanka waa soo dejinnay qur'aanan xaale uu yahay mid la akriyo ayadoo mid la akriyo uu yahay ayaan soo dejinnay qur'aankaasoo carabiyan luqada carbeed loo nasbeeyey maxaa loo soo dejiyey carabigu waa luqadii nabiga iyo saxaabadu ku hadlayeen lacalakum tacqiluuna likay tacqiluuna cilada loo soo dejiyey xikmadu waxay ahayd inaad garataan oo caqliyeydaan oo fahamtaan marka waxaan macnihiisa lakoona lama garan karo wuxu uhi sheiku wa caqlu lkalaami kalaamka garashadiisa mutadaminun wuxuu koobsanayaa lifahmihi in la fahmayo kalaamka macnihiisa markii kalaamka la fahmaayo markaasaa la caqliyey karoo la garan kara marka qur-aanka maqsadka loo soo dejiyey sidaasu wa min almacluumi haddana arrin saddexaad ayuu waxa weeyaan arrin afraadu haddana u daliishay in macnaha nabigu saxaabada baray tii hore waxay ahayd aayadii tii kalena saxaabada dadaalkii ay baranayeen midda saddex a midii labaad midii saddexaadna waxay ahayd maqsadka loo soo dejiye inu in la garto midda afraad waxa weeyaan caadada ayuu u daliishay jaariyada ah. sida curfiga lagu wada yaqaano banu aadamku la yaqaan haddii kitaab aad la baranayo fannigu raba ha ahaado kitaabka maqsadka ugu weyn oo laga leey wa in macnihiisa la garto soo ma xisaabaa la rabaa kitaab xisaabeebaa la rabaa in la garto ma dhici kartaa macnaha iyadoo waxba laga fahmin in layska qoro oo la iska xifdiyo ma dhici karto kama suurtoodo ardayga hadii waxay lagu daldal waa ley hadi ma fahmaya xaan akriya haddii kitaab dibi ama caafimaad ka hadlaayo la akrinaayo ma in alfaada la dareeriya mase waa in macnaha la ma dhici kartaa in lafdiga laska xifdiyo iyadoon wax macnaa laga fiiray maya haddaba marka kuwaas haddaysan dhici karin in layska akriyo alfaadooda iyadoo macnahooda la garanayn kalaamu rabi alcaalamiina ka warrama in alfaadiisa laiska akriyo iyadoon macnihiisa la garayn ma maya mumkin maaha in loo soo dejiyey lafaada kaliya in loo soo dejiyey wa min almacluumi waxyaalaha la og yahay waxaa ka miduu yidhi caadadu haddana kugu tusi ana kula kalaamin hadal kasta falmaqsuudu ujeedada minhu kalaamkaas loola jeedaa fahmu macaaniihi waa macaanidiisa in la fahmo duuna mujaradi alfaadihi alfaadiisoo kaliya ka sokay hadal kastoo lagu hadlayo hataa qofku markuu dadka la hadlaayo alfaadaadan iyo qayladaada ha maqlin muusule mase waxaad sheegayda ha fahmin dadka markuu qofku la hadlaayo istaago hor istaago waxaad u rabaa dadka inuu ka dhaadhicin ma wuxuu rabaa inay gartaan maqsadka iyo ujeeddada uu leeyahay mase wuxuu isleeyahay alfaadaada ha maqlen inay gartaan u raba soo maaha allah qur-aankan ku hadlay dadkana la hadlay ee ilaahay muxuu la dadku inay gartaan waxa alle rabo si ay u sameeyaan dadku inay gartaan waxa alla necab yahay si ay uga fogaadaan saasu alla ula hadlo ee waxa weyan alfaada inay maqlaan ilahay uma soo dejin kaliya wa min almacluumi waxyaalaha la og yahay waxaa ka mid ah ana kula kalaamin hadal kasta falmaqsuudu ujeeddada minhu hadal kasta looga jeedaa fahmu macaanihi waa macaanidiisa in la fahmo duuna mujaradi alfaadihi alfaadiisoo kaliya maya maqsuudka hadal looga jeeda maaha haduu yahay xisaab haduu yahay dibi haduu yahay fiqi wuxulaba ha ahaado falqur-aanu haddaba ayaa awlaa u xaqnimo badan bihi macnahaas in loola jeedo qur-aanka ugu xaqnimo badan marka waa aydan uu yidhi haddana aydan aada waa noqday aydan noqosho macnaha macnihiian mar kale ku laabayna haddana tusaalihiian mar kale ku laabaynaa wey bal mar kale inugu celi tusaalihi haddana falcaadatu caadada falqur'aanu qur-aanka ayaa owna u xaqnimo badan bidaalika macnahaas bidalika u dhigaana qaladka aqli wa aydan noqoshee falcaadatu caadadu tamnacu waxay diidaysaa an yaqra'a qowmun dad inay aqriyaan kalaaman hadal kalaam cafwan an yaqra'a qowmun qowm inay aqriyaan kitaaban kitaab kitaabkaasoo fii fannin fanni ku sugan oo fanni ka hadlaya fannigaasoo min alcilmi cilmi ka kitaab fani funuunta cilmiga ka mida cilmiga adduunyadaba ka dhig ka dibi sida caafimaadkao kale walxisaabi sida xisaabtao kale inay akriyaan qoom ma dhici karto walaa yastashriuuhu in loo cadeeyana aysan dalban ma dhici karto ah, in waxa weya dad ay iska akristaan kitaab caafimaad ka hadlaayo sha sida alfaadiisa oo aysan sharax rabin in loo cadeeyo wax dhici kara ma ah, ama kitaab xisaabeynta iska soo qabsado qofka waxba ka fahmin uu iska daldasho alfaada iska xifdiyo ku wardiyo haddii la yidhahdo laba iyo saddex haddii laisku daro imisa waxba ark uusan ka fahmin ma dhici karto ma dhici karto kitaab kasta markay dadku akrisanayaan ujeeddadii kitaabka loo qoray in la fahmay u akrisanaya hadda qur-aankaa ka awlaysa marka hmm. markaasuu yihi falcaadatu caadadu tamnacu waxay diidaysaa an yaqra'a qowmun dad inay akriyaan kitaaban kitaab fannigo min alcilmi cilmiga ka mid a ka dibi sida caafimaadka oo kale kitaabka hadlaya walxisaab kitabka xadra wixii qoran ah, wixii buug ama buugle ama kitaabba midna waa carabi midna waa soomaali wixii qoran oo dhan wey kitaabka eh, midna waxa weeya midba waxba un ku qoran ee eh, carabiga kitaab marka la yidhaha waa waxa qoran oo meel ku qoran a ah, la yidhahdaa kitaab eh, kitaabullaahi laguma dhihina bay ka dibi sida caafimaadkii oo kale sida xisaabtii o kale inay iska akristaan ma dhici karto walaa yastashriuuhu aysanna caddayn dalbin oysan dhihin alla ii sharaxo fa kayfa sidee marka arrinku noqon bikalaamillaahi hadalkii alle hadalkii alle see dhici karta ma dhici karta in qoom iska akristaan oo had oon weliba nabiga iyo iska akristaan oo aysan macnihiisana saxaabadii waa akrisanay macnihiisana fahmi maayaan naloo caddayna dhihi maayaan ma dhici karta ma dhici karto ma dhici karto fa kayfa sidee xaalkiisu noqon bikitaabillahi kitaabkii alle alladii kitaabka huwa kitaabku cismatun ummadda ilaalintooda ah kitaabka ummadda ka ilaalinaya dalaalka ah, oo uu nabigu yidhi sal اlahu alayه wasalam taraktu fiikum shay-ayni maa in tamasagtum lan tadiluu bacdii waxa weya laba shaya dhexdiina uga tegay intaad haysataan ma baadiyoobaydaan labadaas shay waa labada shay maxay kala yihiin kitaab ullahi wa sunnati waa kitaabka alle iyo sunnada ah, marka kitaabkii alle oo ilaahi weyna u soo dejiyey ummadda in dalaalka looga ilaaliyo say dhici kartaa walaa yastashriuuhu eh? eh? bikalaamilahi m adiga nin qoran hy waa sax weeyaan bikalaamilahi asax mm, sabqulisaan wey walaa yastashriquuhu in loo caddeeyana aysan dalbin fa kayfa see noqon bikalaamillahi ilahay kalaamkiisa alladii kalaamka huwa kalaamku cismatuhum ummadda ilaalintooda oo dalaalka iyo baadida ka ilaalinayo wa bihi kalaamkaas alle ayayna najaatum ummadda badbaadadoodu ku suganta wa sacaadatum liibaantooda ummadda kalaamka alley ku suganta wa qiyaamu diinihim wa dunyaahum adduunyadoodu inay istaagto oy xoog yeelato iyo diintoodu inay istaagto xoog yeelatana kitaabkaas alle ku xidhanta oo mar kastoo ummaddu kitaabka alle ay fahamto sida uu yahayna ay ugu dhaqanto u dhaqan geliso ummadaas ilaahay adduunyadeedana waa ciseeyaa diinteedana waa ciseeya ilaah mar kastay ummad muslim sheegayda kitaabka alle ka tagto oo ay barashadiisa ka tagto oo ku dhaqmidiisa ay ka tagtana diintooda iyo adduunyadooda waa baaba'aa marka kitaab sidaas ah ma dhici karta in waxa weya alfaada kaliya la iska akriyo maya welihabaa saas daraaddeed kaana nisaacu khilaafku wuxuu ahaa nisaaca khilaafka loola jeeda nisaaca khilaafku wuxuu ahaa khilaafkaasoo bayna saxaabati saxaabada dhexdooda ahaa fii tafsiiri lqur'aani qur-aanka tafsiirkiisa ay isku khilaafaan qaliilan mid yar ayuu ahaa jiddan si dhab ah u yar wa huwa khilaafkuna wain kaana walow kaana haba ahaado fi taabiciina taabiciinta dhexdooda xaala uu ku sugan yahay akara mid ka badan minhu min alkhilaafi khilaaf fi saxaabati saxaabada xaal yahay ee fa huwa khilaafka oo haddana taabiciyaalka ku dhex sugnaa qaliilun mid yar ayuu asna ahaa binisbati marka loo fiiriyo ilaa maa bacdahum dadkii ka dambeeyey wa kullamaa mar kasta oo kaana alcasru waqtigu uu ahaado ashrafa mid sharaf badan kaana wuxuu noqonayaa alijtimaacu kulmidda wal isku imaashada waalcilmu aqoonta walbayaanu caddaynta fiihi waqtigaas dhexdiisa adkara mid badan halkan wuxuu ku sheegay saddex misalo muhiim ah oo midda ugu dambayda qaacido aada u muhiima ay tahay midda koowaad saxaabada masaa'ilka tafsiirkaa oo isku khilaafeen waan arki doonaa laba u qaybsan yahi mid waa baabka soo socdaana uuba fasalka soo socdaaba nooga bilaaban doona laba u qaybsan yahi waana masaailka ugu muhiimsan tafsiirka oo la fahmo waxaad arkaysa waxaa lagu leeyahay aayadan cabdullahi ibn cabaas saasuu ku fasiray cabdullahi ibn mascuudna asna saasuu ku fasira lagu leeyahy cali ibn abi daalibna saasuu ku fasiray qofkii caamiga ahaa ee baabkan aan aqoon iyo muqadimada tafsiirka iyo usuusheeda wuxuu leeyahay saxaabadii aan qur-aanka isku haystee uu leeyahy mana isku haystaan ha wax ishaysi la yidhaha ma jiro ah, ikhtilaafkaas marka laba loo qaybina mid waxaa la ikhtilaafu tanawuc ikhtilaafu tanawuc macnaheeda waxa weeye shay daataha la fasiri daataha la fasiri daatadaas la fasirayo macaani badan ay leedahay midba macnuu sheegi labada macnaba waa ku sugan yihin daatada miaal qof ardayinta ku wuxuu ku yidhi hadanfar ii fasir kelmadaana iga dhex gashay kitaabka ii fasir hadanfar maxaa la yidhaha markaasaa waxaa leedahay huwa alsadu waa ka tegey shiik kale u tegay maasu shiikow danfar ii fas markaasuu yihi qaswara wey waa libaax qaswarana waa marxal libaax markaasuu inta ka tegi waay ta labada waa iskhilaafan mid kale u tegay markaasuu shiik danfar maxaa la yidhaha markaasuu yihi layth wey ah, laythna waa libaax marka fiiri ma iskhilaafeen iskhilaaf lama yidhaah ikhtilaafkaas waa la ikhtilaafu tanawuca la yidhahda kulligood waxa weya mid walbaaba wuxuu cabiray lafdi macnihii tusaya fiiri kulligood maxay tusayaan kadanfar asad qaswara lays lix boqoluu magacu leeyaha lilibaa ma garad kulligood maxay tuseen halkii deeta soo maaha waa fasiray macno kaloo ka dhowba kaas mid kaloo ka dhow gaal shuuciya inta kuyu ku yidhi allah adiga ku wardaaya allah waa maxay markaasaa tihi huwa alkhaaliqu waa midka wax abuura mid kal int utg war aduguna allahaad sheegayda muu yii markaasuu yii huwa lqadiiru waa midka wax walba awooda mid kale utegi orya waa iskhilaafsany muslimiinta markaasuu yihi allah miyahu bal ii sheeg markaasuu yii alcaliimu midka wax walba og wey ma iskhilaafeen ma iskhilaafeen macnahan allah macaani badanuu leeyahay daatadii alle kulligood khaaliq caliim iyo qadiir iyo allah afartuba daatada alle waa tusayan soo ma laakiin mid walbaaba wuxuu goorinaya macno dheeraad soo maha alkhaaliq macnuu tusay aysan tusayn alcaliim alcaliimna macnuu tusay alqadiirna macnuu tusay marka mid walba wuxuu cadiray waxa weeyaan macnihii daatadii la rabay in la caddeeyo daatadii magac tusaya macno dheeraadana tusaya mid walbaa saasuu cabiray ikhtilaafka saxaabada boqolkiiba sagaashan saas aayadda markay saxaabadu shan qowla laguu sheegi shantooda qowlba waa iswaafaqsan haddaad aduu marka baabkan fahamto shan aqol way iswaafaqsan yahin laakiin maxaad ka faaidin weliba waxaad ka faaidin aayaddan shanta macnaba inay leedahay ha yaa fiican hal macno inay tato inaad shan fahamto shanaa fiican soo maa marka waxaad fahme aayaddaaba ilaa shanta macnoba leh hadhow shantii macnoba ugu dhaqmi haddii aadan fahmin usuulkaan waxaad dhihi laheed ah, meel aadan ma aqaan duul culmo wareeridaan nahay shan qowlay sheegaayaano saxaabadii nabiga ah uu leey duul ina wada maahan cilmiga qaalinaada wada fahmi marka waxa weya waaqyaalaa ugu muhiimsana ka mid ah. waana baabka soo socdao dhan ba uu fasalka u sori marka ikhtilaafkaas saxaabada waa badna oo ikhtilaafkaas oo ah ikhtilaafu tanawuc wax waxa ah ikhtilaaf la ikhtidaafu tadaad ikhtilaaf iska soo horjeeda oo hal shay laba macnoo is diidan in lagu fasiro kaasu aad ugu yaraa waa dhacay laakiin aad u yariy aad u yariy saxabada in laga helo ikhtilaafu tadaad waxaa la idhahdaa waxa weya shaygan waa xalaal maya waa xaaraam kaasaa la idhahda ah, qofkan waa noolya maya waa meyd soo ma jeedid ikhtilaafu tabaadkaasaa la idhahda maydka qabriga ku jira waa ku maqla maya ku maqlima waa kaasa ikhtilaafu tabaad ikhtilaaf iska soo horjeeda oon la jamci karin wey laakiin kii hore saanu jamcina fiiri allah calim waaye wax walba ogya qadiirna waaya macnihii kalena waa leeya khaaliqna waaya afuurna waaya macnihii o dhan waa ku kulmeen soo ma jeedid ikhtilaafu tanawuc waa macno la kulmi karo libaaxiina ha nidhi asad waaye qadafar waaye qaswarana waaye laysna waayahay dhe marka ikhtilaafkaas tanawucaa la yidhahdo kaas weeye midka ku badan aqwaasha saxaabada laakiin mid tobaad ahoo iska hor imaanaya waa yari maxaa yareeyey saddex sababoodaa yarayday laba sharaxa cuthaymiina kuu dhigaya midnaana waa kugu darin oo dayaara ku daray saddexdaas sababood waxay tahay sababka ugu horeeya qur-aanku ku soo degay luqadoodii luqa carabiya oo waxa weeyaan sariiqa ah naxwe inay bartaan uma baahna waaba yaqaaniina adiga soomaaliya naxwe mau barane hadda qof kastoo soomaaliya markuu si sax ugu hadla weligiisna macallin inta u tega ma dhihin naxwada soomaaliga bar hal u dhash saasoo kale ahayn carabiga balaaqa barama waa u dhash sarfi barama waa u dhash adab barama waa u dhash fiiri marka qur-aanka ku soo degay carabtana cid kaloo cajabihu kuma darmin luqada carabiga uma qaldamin markaas laakiin taabiciyaalkii marka la gaaray cajamiga iyo waxaa isdhex galay carabta ilaa futuuxaadaa dhacay ruumaa la furtay farisaa la furtay muslimiintii carabtii ka dabanaaba muslimiin noqdeen oo cajamiya oon kelimad carabiya oqoon markaasaa isdhex galay luqadiyaa bedelantay halkaas waa kuwii dhihi jiray ahlu sunnuhu ahlulbidaca min alcujmati utu cajaminimadaa looga yimid qur-aankiiusan fahmay marka midda koobaad oo keentay qur-aanka inay isku waafqaan tafsiirkiisa qur-aanku luqadoodii ku soo degay luqadana lama bedelin markaas oo isbedel kuma dhicin waa koo waa sababka koobaad sababta labaad oo waxa weeyaan ayaduna kasii qaalisan oon arki doonno mutaakiriinta tafsiirkoodu sababta isku khilaafay ah way ka nabad galeen oo waa maxay sababta labaad waxay ahayd qilat lahwaai fiihim ayaga bidac qalbiga uga jirta ma jirin waan arki doonaa wax alla waxa tafsiirka khilaafka ee khilaafaya tafsiirkii saxaabada waxa keena waxyaalaha ugu badan waxay tahay dad ahlulbidac ah oo caqiide qaatay aan ahayn caqiidadii saxaabada markaasay caqiidadaasay waxay rabaan qur-aanka inay ku fasiraan ila hadday yidhahdaan qur-aanka waa khilaafsanta caqiidadeena o lakin waa sax laga qaadama waa inay yidhahdaan qur-aankaa tusa qur-aankii marka ku fasirayaan caqiidada cibaadadooda manhajkooda dariiqadooday ku fasirayaan ayaga caqiido faasida ma caqiida saafiya nabiga ka qaatani lahayd salawaatu llahi wasalam alayh saas darteeda qur-aankay baranayaan marka hore caqiidadii ka qaadanaya taasuna waa midda labaad oo keentay inay iswaafaqaan oo ma lahayn bidac kala jiidato qof walba ayadda ku fasiro siduu rabo lama arag saddex midda saddexaad waa midu dayaan osna uu ku ishaareye waxa weeye itixaadu masderi talaqi itixaadu masderi talaqi meesha ay ka qaadanayaan tafsiirka mid ahe waa nabiga bis salawaat ullahi wasalaamu calayh haddii waxa weeyaan boqol arday macallin qur-aanka baro oo mid uu macallin ka noqdo kismaayo midna garbahaarey midna hargeyso midna berbere midna boosaaso midna gaalkacyo isku waay qur-aanka isku qiraa'adii akrinaayo qofkii qur-aanka yaqaano agga kaas kusoo ark warya isku macallima tinuley marka isku waxbay akrinayo illa isku macallina waxbaray taasuna midda kale keentay ahayd inaysan iskhilaafin oo hal masdaray wax ka qaadanayo oo ah nabi maxamed sala allahu calayh wasalam saddexdaasaa keentay inay khilaafkoodu yaraado markaasuu uhi walihaada sidaas darteed kaana nisaacu ey kaana alkhilaafu khilaafku wuxuu ahaa khilaafka nisaaca waa khilaafka khilaafkaasoo bayna saxaabati saxaabada dhexdooda ahaaday fi tafsiir lqur'aan qur-aanka tafsiirkiisa ay isku khilaafaan wuxuu ahaa qaliilan mid yar jiddan si dhaba u yar aada u yara haddana wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo khilaafka taabiciyaalku ay iskhilaafeen kii saxaabada waa ka badna laakiin asna marka la fiiriyo taabiciyaalka dadkii ka dambeeyey wuu yara fiiri macnahaasu rabaa inuu ka meesha kaa tusaaleeyo wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo khilaafka taabiciyaalku ay isku khilaafeen tafsiirka horta kii saxaabada waa ka badna laakiin asaga laftirkiisu marka la fiiriyo taabiciyaalka dadkii ka dambeeyo taabici taabici ah asna waa yara waa yara markaas wuxuu kidhi wahuwa khilaafku ah. wain kaana haba ahaado fi taabiciina taabiciinta xaalo uu ku sugan yahay agtara mid ka badan minhu min alkhilaafi fi saxaabati saxaabada xaal uu ku sugan yahay ee fa huwa khilaafka taabiciyaalku qaliilun mid yar ayuu ahaa binisbati marka loo fiiriyo ilaa maa bacdahum taabiciyaalka dadkii ka dambeeyo taabici taabici ah kuwaas waa ka yaraan ayagana maxaa yeel ayagana luqadii weli sidii hore waa ka roonad lakin waa la dhex galay bidaduna sidii weli bid luqadu sidii hore way ka liidatan ula jeeda waa ka roonad maani sidii hore way ka liidata oo sidii saxaabada waqtigooda ay saafi u ahayd waqtigii taabiciyaalka ma ahayn waqtigaas waxa weyaan ajami badana islaamay luqadii waa la dhex galay laakiin sidii markii dambe ay hadda loo baabashay luqa carabiya way ka rooneen laakiin sidii saxaabada hoola way ka hooseed waa ka liidata o talabaad bidacdii kala jiidayday oo qofku inta caqiideeyo qur uu ku fasiray caqiidadiisaas faasidka waqtigii taabiciyaalku way ka badneed waqtigii saxaabada ilaa saxaabada awalkoodii labada arag bidac aakhirkii saxaabada bidacdu soo bilaabatay khawaarija soo baxday raafidaa soo baxday qadariya soo baxday ayadoo kuwa saddexda joogeen waqtigii haddana taabiciyaalkii muctasila fak soo tiri marka waqtigii taabiciyaalka xoogaa bidacaha jira dhammaan intaasu qur-aanka ku fasirayaan manhajkii saxaabada khilaafan raafida qur arki doonaa ayagoo leh tabadyo daa abilahabin abulahab labadiisii gacmoodu adeegsan jiroo nabiga kula dagaalami jira halaagsamay waa abubakr iyo cumare al abulahab adeegsan jira lin abubakr iyo cumar maxaa ka keenay macnahaas iyo daa abi laba gacmood abubakr iyo cumar ma laba gacmooda la yidhaha luqana ma sharcina maaha maxay ugu fasirayeen caqiide shaydaana ku jirta waa nacayb saxaabada ay necab yihiin marka caqiide faasidahoo dhowrahaa timid mararkaas taabiciyaala marka xoogaa khilaafka waa soo batay oo bidcooyinkaas oo munxarifiinta ayaa soo baxay ah. oo la cali bn abi aalib waa kaafir khawaarijtii hore aa soo baxday waa kaafir maxaa yeelay waman lam yaxkum bima anzl lah fa ulaaika hum lkaafiruun kitaabka alle wax ku xukmi ma ah. iyagoo taagan cabdullahi ibn cabaasaa la dooda hor taagan fiiri cabdullahi ibn cabaasaa hor taagan oo la dooda caqiida faasidaa timid qur-aankaa lagu fasira marka fiiri soo ma jeedi waxa weeye muctasiladiya soo baxday muctasiladeed qadariyadiia soo baxday marka bidacdaas saxaabada aan waktigii aakhirkooda soo baxa waktigii taagiciyaalka joogay waxay keentay khilaafkii waktigii saxaabada joogay inta inuu ka bato khilaaf waa yarahay xoogaa khilaaf badanoon jirin waktigii saxaabada inuu dhaco ayaa timid khilaafaan waktigii saxaabada jirin inuu dhaco taasaa timid bidacdaasaa keentay iyo luqadii xoogaa isbedeshay labadaasaa keentay marka qaacido weyn oo muhiimu ah halkan ku sheegay wuxuu yidhi wa kullamaa kaana alcasru mar kasta oo waqtigu noqdo ashrafa mid sharaf badan kaana alijtimaacu isku imaashada iyo kulanku wuxuu noqonaa wali'tilaafu iyo midnimada waalcilmu cilmiga walbayaanu bayaanka fiihi waktigaas dhexdiisa wuxuu noqonaya akar mid badan waktiga sharaftiisa waxaa lagu yaqaan waa marka cilmigu u bato midnimada badan muslimiintu ay midoobaan furadaa baabado yaraata waxaa bata waxa weeyaan bayaanka xaqa la caddaynayo taasaa bata kasta oo cilmigu yaraado waktigu uu wakti shareed yahana khilaafka bata iyo firqooyinka xagga mid ka qaaqle agga mid mida ka qaaqle mid agga ka qaaqle maxaa keenaya waxaa keenaya jahliga mar khilaafka waxaa keenaya boqolkii sagaashan jahliga ka ah. iyo iyo inxiraafka caqadiga labadaasaa keenaya jahligu muxuu keeni waxaa hadlaya dad in inta dugsi qur-aan la geeyo waxa weeyaan hikaayada la baro u manaasib ah a ah waxay tahay ka hadlayaan masaa'ilka xalaasha xaramta ugu adag oo haddii asxaabulbadah laysku keeni lahaa ay dhihi lahaayeen laba maalmood ama saddex maalmood hanalasi aan ka soo fiirinna aa mid hikaayadan ansixi karina istaagaa dhocle markaasuu leeyahay waxaas waa xaaraan waana ogtihiin ilaahayna sidaasuu yidhi waana xalaal taasu ha maxaa yeeley alla saas yidhi uu leey kaas mid kale amuu cilmi ku hadlaa mid kale ila dadku isku caqli maan mid kaloon ku caqli lahayn asna bidcaysan a agga ka qaylin asna markaasuu le alla saas ma dhihina saasuu yidhi kii cilmiga yiqiino meel kaluu taagan ya wuxuu leeya labadood waxay sheegayan alla ma dhihina saasuu yidhi halkee marka midnima ka imaanay halkee midnima ka imaanay ilaa talaacub bikitaab illahi yaa timid kitabka alla laskaga cayaara soo ma jeedin marka wakti kastu markuu waktigu sharaf leeyahay waa marka cilmigu badan yahay markaasaa midnimadu timaada isjacaylku yimaada kala dambaynaa imaan cilmiga waxaa la weydiin ehelkiisa bis inta kale dadku waxay noqon caalim xaqa yaqaan oo ummada u cadaynaya iyo qof ardaya oo xaqa baranaya khalaas ummaduna saasay ku midoobi ummaddu markaasay midoobi oo walaaltinima imaan marka waqtigoonaas markaasuu sharaf leey hmm. sharaf leey wa min ataabiciina taabiciyaalka waxaa ka mid ah man qof talaaa qaatay jamiica tafsiiri tafsiirka dhammaantiis cani saxaabati saxaabada ka qaatay taabiciyaalka waxaa ku jira qaar qur-aankoo dhan saxaabada aayad aayad uga qaatay aayad aayad uga qaatay oo aayad uusan ka dhegaysan aysan jirin bal mar iyo laba aan ahayne ku loogu soo celiyey oo loogu soo celiyey oo loogu soo celiyey ayaa ku jira qaar sidaasaa ku jira qaar sidaasaa ku jira wa min ataabiciina taagiyaalka ayuu ka mid ahaaday man qof talaqaa ka qaatay jamiica tafsiiri tafsiirka dhammaantiis can isaxaabati saxaabada ka qaatay kamaa qaala mujaahid sidii uu yidhi mujaahid ibnu jabri mujaahid ibnu jabri waa ardaygii cabdullahi ibni cabbaas imaamu taabiciin wuxuu dhintay boqol iyo afar markay hijriyadu aheed boqol iyo afar markay hijradu aheyd ayuu dhintay mujaahid ibnu jabri wuxuu yidhi carabtu waan u soo bandhigay almusxafa almisxafa almusxafa almasxafa waa mualla muallaulmiim wey miimka saddexaa u shaqlo kartaa godo musxaf sida aan badan u naqaan wey misxaf dhigoo iska hoos dhigo haddaa rabtana masxaf iska dhig intuba waa saxaf carabtu waan u bandhigay uu yidhi almusxafa qur'aan kitaabka qur'aankaa cala bni cabaasin cabdullahi bni cabaasan u Ah, qaababkii waxa weeyaan ay u qaadan jireen ardadu cilmiga ay ka mid tahay aayadda ardaga akrina markaasuu leeyahy shiikhu ii fasil markuu shiiku fasiro uu aayadda kale ardagu akrina leey ii fasir saas wa marka musxafkan ku dal akriyuu leey uuqifuhu xaalo aan joojinayo musxafka cinda kulli aayatin aayad kasta agteeda aayaddaasoo minhu musxafka ka mid ah oo wa as'aluhu aan cabdullaahi weydiinayo canhaa aayadda aayad kasta waan ku istaaga hal aayad ka gudbima aayadan akraamkaasaan la ii fasir markuu ii caddeeyo weliba alwaaxun sida jirin loox markaasuu ku qorana markuu saaxiftii ka soo mayrana macnaha markaasuu macno kale ku qorana looxuu sitaa ma jira ibnu kaiir ma qorna ah, iyo ibnu jariir soo qaada ma garad marka aayad kasta afar iyo tobankii boqolka saasaan fiiri alwaaxuu ku qoro oo uu sida jir walihaada sidaas darteed qaala thawriyu sufyaan thawri sufyaan ibnu saciid athawri wuxuu yidhi aarkaasna waxa weya daarani ayaa wariyey ibnu jariir tabarina muqadimatu tafsiirku ku wariyey waana aar haabit ah xaakimna wuu wariyey marka eh, aar oo haabit oo saiixa wey aar haabita oo saxiixa weeye mm, ah walihaada sidaas daragteed qaala thawriyu sufyaan ibnu saciid athawri wuxuu yidhi idaa jaaka tafsiiru tafsiir hadduu kaaga yimaado can mujaahidin mujaahid fa xasbuka biy isagaa kugu filan tafsiir kale ha raadin aayadda tafsiirkeeda haddaad ogaato mujaahid wuxuu ku fasiray ha raadin tafsiir kale saasuu dhihi jir maxaa yeelay kugu filan fa xasbuka ala waa nagmida xasbu markay bimacnaa kaafi tahay siinka iska reed fa xasbuka ayadaa kugu filan tafsiir kale ha raadin mar haddaan mujaahid maxaa yeelay ma cabdullaahi ibni cabaas nabigaa ugu duceeyey sala allahu alayh wasalam qur-aanka ah. allahuma faqihu fi diin wacallimhu tawiil nabigaa yihi sala allahu alay slam ilaah cabdulahi ibn cabaas diinta fahamsii ilaahow tafsiirka bar allaa baray marka aadna waa u cimriyey ilaa uu gaaray hijriyada lixdan iyo sideedii u dhintay cabdullahi ibn cabaas aad u marka cabdullahi ibn cabaas oo xabrul umma ahaa ayuu ka dhegaystay weliba goor wey riwaayadaha kale siday caddaynayaan ee mar iyo laba goor mid uu aayad aayad uga dhegaystay walihaada saa daraaddeeda qaala qaala thawriy wuxuu yidhi sufyaan idaa jaaa ka tafsiru tafsiir hadduu kaaga yimaado can mujaahidin faxasbuka bihi tafsiirkaasaa kugu filan mid kale ha raadin wuxuu kaaga filan yahay inaad tafsiir kale raadido walihaada saas daraaddeed yactamidu way cuska jireen calaa tafsiirihi mujaahid tafsiirkiisa ashaaficiyu imaamu shaafici waa cuska jiray mar hadduu ogaado mujaahid inuu aayaddan sidaan ku fasiray waa ku dhegi jiray wlbukhaariyu imaamubukhaarina waa cuska jiray وغayruهmaa qayrkoodna waa iska jireen oo min ahli اcilmi ah وkadalika sidaasoo kalu ahaa alimaamu أحmed iyo وغayruhu oo miman culmo ah sanafa sanifay oo alifay fi tafsiiri tafsiirka wax ka alifay culmadii tafsiirka wax ka aliftay waxa weya imaamu axmed iyo qayrkiisba way cuska jireen waxa weya tafsiirka mujaahid yukariru waa ku celcelinaa axmed iyo qayrkiisba ad duruqda tafsiirka ee laga wariyey aayaddan intaasoo dariiqay ku soo celinayaan tafsiirka dariiqaasaa looga wariyey sanadkaana waa looga wariyey mujaahid aara takriiran ku kucelcelinay ku celcelin jireen dhe ku celcelintaasoo aara ka badan min hayrihi mujaahid qayrkiis intay mujaahid qayrkiis ku celceliyaan in ka badanay mujaahid ku celcelin jireen ictimaada ictimaadayan keligiisna maaha taabiciyaalka saxaabada uga dhegaystay aayad aayad saxaabada tafsiirka oo waxaa ka mid a ah abuljawa ah, aws ibn cabdilaahi arabxi oo dhintay sideetan iyo saddex markay hijriyadu aheed ah, abuljawa aws ibn cabdilaahi arabxi wuxuu yidhi jaawarta ibna cabaas fi sintey cashara sana fii daarihi labi-iyo toban sanaan gurigiisa daris kala ahaayu wamaa min alqur'aani aayatun ilaa waqad sa'altu canha hal aayad qur kuma jirto ilaa waa weydiiy aayad kasta markaad wax weydiido fiiri oo inta la timaado sheekh aayadan in fasir iyo ayadoo la dhegaysta hada dhegaysataan isku mid maaha markaad weydiinay aada sii fahmi badan ilaa keligaa in laguu sheego fahamtaadba ku talagashay marka keligiis ma ahayn oo ah. keligiis ma waxa waya ardo badanaa sidaas ehedo sida aws ibn cabdillaahi alrabci oo kaleeto walmaqsuudu ujeeddada laga leeyahay waxay tahay halkan oo markaan taabciyaalkanku idiin sheegayno mujaahid inuu ka qaatay aayad aayad uga qaatay cabdullahi bn cabaas walmaqsuudu ujeeddadu waxay tahay ana taabiciina taabciyaalka talaqawu tafsiira tafsiirka waxay ka qaateen cani saxaabati saxaabada inaad macnahaas dareentaan rabna oo taabiciyaalka tafsiirka saxaabaday ka qaateen kamaa talaqaw siday uga qaateen canhum saxaabada cilma sunnati cilmiga sunnada siday axaadiista uga qaateen sidaasay tafsiirkana uga qaateen wain kaanuu walow kaanuu taabiciyaalku haba ahaadeen qad yatakalamuuna kuwa ka hadla fii bacdi daalika arinka tafsiirka daalika tafsiirka lagu ishaari fii bacdi dalika tafsiirka waxa weeyaan gabalkiis bilistinbaadi la soo bixid way jiraan aayado ay fasireen taabiciyaalku oo ayagu ay macno ka istimbaateen macno ay kala soo bixeen istimbaadku waa la soo bixidda inay macno la soo bixeen way jirtaa sababtoo ah waxyaalo badan oon waktigii saxaabada jirin oo saxaabadu ka hadlin ayaa dhacay waktigii taabiciyaalka wax kasta oo dhacahna waa in diinta laga helaa marka waxay ku fasirayaan macaani waxyaalaha cusub oo dhacay ka hadlaya haddana aan khilaafayn macnihii saxaabada ilaa aayaddu macno badan ay leedahay haddii shan saxaabi shan macno ka sheegto aayadda macnaheedu shantaas kaliya maaha ilaa qiyaamu saaca macnaheedu waa taagay wixii dariiqaas aayaddu ka hadlayda ku yimaada aayaddaa lagu fasiraa soo ma jeedid laakiin shardi waxaa inaysan macnahaas dambe uusan ka hor imaan macnihii horeeto saxaabada ku fasireen marka taabiciyaalku way fasireen aayado qur-aan macnana waa ka istimbaadsadeen cusub laakiin macnahaas wuxuu waafaqaa macnihii saxaabadu ay ku fasireen walmaqsuudu ujeeddada walmaqsuudu ujeeddada waxay tahay ana taabiciina taabiciyaalku talaqawu tafsiira tafsiirka waxay ka qaateen can isaxaabati saxaabada kamaa talaqaw siday uga qaateen canhum saxaabada cilma sunnati cilmiga axaadiidta wain kaanuu walow kaanuu haba ahaadeen taabiciyaalku qad yatakalamuuna kuwa hadla fii bacdi daalika tafsiirka gobolka mid ah bilistinbaadi inay la soo baxaan ayagu akaam inay axkaam la soo baxaan bilistinbaadi iyo walistidlaali daliisha oo waxyaalo soo tajadudo cusuboo yimid ay waxa weeyaan axkaam ugala soo baxaan kitaabka alleh kamaa yatakalamuuna siday uga hadlaan saxaabadu fii bacdi sunani sunnooyinka garalkood axaadiista garalkeed bilistinbaadi kala soo bixin ay axkaam kala soo baxaan sida axaadiistaba ay u sharxeen taabciyaal oy macno ugala soo baxeen iyo walistidlaali daliishi ay daliishanayaan wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed